بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله باب الإعراب هذا محله إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر wlkulu kayra aljazmi fi lasmaa'i qaac wakuluha fi lficli walkhafdu imtanac wasaa'iru lasmaa'i xaysu laa shabah qarabaha min alxuruufi mucraba wagayru di lasmaa'i mabniyun khalaa mubaaricin min kuli nuunin qad khalaa waa yahay baabkii koowaadee baabulkalaam ayaa sheekhu inooga soo warramay axkaamtii ku tacalluqaysay iyo dee hadalkeegii waynu soo dhammaystirnay markaa khulaasadiisu waxaahayd saddex masalo ayuu kaga soo warramay sowmayahayn tacriifu اkalaami wa tawaabicihi kalaamka tacriifkiisa iyo kalaamka waxyaalaha tawaabicda u ah tacaariiftoodii buu ka soo warramay masalada labaad ee sheekhu uu kaga sheekeeyey baabka ee uu kaga warramay waxa ay ahayd dikru aqsaami lkelima masalada saddexaadna waxay ahayd dikru calaamaati aqsaami marka waan khulaasaynay haddee laakin badiya la siraa ilaa dhowr iyo labaatan masle laga soo saari karaa ilaa shan iyo labaatan maslo cashirkaa xalay aanu akrinay waay haddee dib ugu noqotana idinka laftiina soo kala fadhi kara ka soco baabkani waa baabkii labaad waa baab lraab waa baabu alcraab waa baabkii labaad marka baabkana intii uu kaga soo warramay kitaabkeeni horan weeyaan oo iska sii caddahay soo ma marka icraabka xagga luqada ilaa labiiyo toban macno ayuu ku yimaada iraabku labiyo tobanka macno waxaa ka mid a ah ibana ka mid a ah shaya shaygii ayaan caddeeyey ay abantuhu waan caddeeyey waxaa ka mid a ah, tagyiir baa ka mid a doorsoomid ay tagayarat awrka calooshiisii ahaa ayaa markuu xadhaaro soo garan soo xadhaarka garan waka awrkii baa xadhaaray wey calooshiisii baa marka macaani fara badan oo ilaa labiyo ku yimaadaane labadaa qaata xagga istilaaxa miya sheekha inoo sheegay oo saddex mas kaga warramaya saddexda masalo waa masalada koobaad icraabka waxaa lahada xagga istilaaxa mastajmaca halaaثata shuruuطin waa waxaa saddex shardi koobsada ee laga helo shardiga koowaad waa maxay waa tacriif alicraab icraabka tacriifkiisa shardiga labaadna waa maxay ya shardiga koowaad muxuu ahaan jiray xusuulu tagayurin ah, tagayur inuu dhaco shardiga labaadna muxuu ahaa kownuhu fi اlaakhiri ka saddexaadna muxuu ahaa xusuuluhu licaamilin min alcawaamil waka saddexdaa shardi waxaa laga helaa markaa icraab la odhanaya waa tagayurin meesha waa inuu isbedel yaalo isbedel meesha waa inuu yaalo oo laga helo shardiga labaad kownuhu fi laakhiri isbedelkaasi waa inuu ku dhaco kelmadda dabayaaqadeeda waa inuu yaalo isbedelku muu iska yimid n maya xusuuluhu licaamilin min alcawaamil caamil cawaamisha kamidii waa inuu keeno waa inuu fahni sooma markaa icraabka marka saddexdaa shardi laga helo ayaa la odhanaya waa icraab baa meeshii yaalla la odhanaya hadii la wada waayo saddexda shardi bada icraab ma yaalo mid kamida saddexdaa shardi hadii la waayona icraab ma hayno waan fahnay la tahay waayahay xusuulu tagayurin isbedel waa inuu dhaco kownuhu fi laakhiri dabayaaqada kelmadda waa inuu ku dhaco isbedelkaasi xusuuluhu licaamilin min alcawaamili caamil cawaamisha kamidi waa inuu keeno tusaale zayd ba halkaa imika wuu waqfisanya waa lagu dul joogsada sooma waxaan doonaynaa inaynu keeno caamil caamilu rafca oo faacil u baahan jaaa ken maxaa jaaa zaydun jaaa zaydun isbedel ma ku dhacay mise kuma dhicin isbedel baa ku dhacayo dee markii hore ee waxa weeyaan caamil aan u gelin wuu oo zayd bu isbedel baa ku dhacayo wuu godmay akhirkii isbedelkan ku dhacay ma awalku kaga dhacay mise bartanka maya akhirku kaga dhaco daalka xarafka u dambeeya ayuu isbedelkii fadhiistay muu iska yimid n isbedelku maya jaa keentay oo caamila saddexda shardi ma haysan xusuulu tagayurin kawnuhu fi laakhiri xusuuluhu licaamilin min alcawaamili waana saa u ogaatay maxay naga baxaya haddii isbedelkaasi aanu ku dhicin akhirka ee ama awalka uu ku dhaco ama bartanka uu ku dhaco icraabka lagagama warramo eda sarfiga lagaga warrama weli faniga maynaan bilacbin soo ma tusaale falsun waxaa lagu taskiriyaa fulays muna isbedel ku dhicin kolkii hore fal ya muna muna lamka marka hore reebanayn fulays baa la yidhi imika muna isbedel ku dhicin maca alawalki haddii la tagsiriyo jamc laga dhigana muxuu noqonaya alus ama fulus baa lagu jamciya de tagsir buu noqonaya kaasina e icraab baa meeshan yaallo la odhan maayo soo maad arag marka tagayurkaasi waa inuu ku dhaco kelmadda dabayaaqadeeda awalka ama bartanka haddii u ku dhaco de isbedel lama idhaa ka waa yahay kownuhu fi laakhiri waan garanay lata haddii haddaba caamil aanu keenin ka warrama caamil haddii aanu keeninna la odhan maayo icraabde tusaale xayu ilaa dhowr siyood ba logu dhawaqa ilaa sagaal bay gaadhsiiyaan waxaa loogu dhawaaqaa xayu waxaa loogu dhawaaqaa xaya waxaa loogu dhawaaqaa xayi waxaa loogu dhawaaqaa xuuha markaa waa biikhtilaafi lugaat waa lugaadkaa kala duduwan loogu dhawaaqay e dee caamilmuu keenin isbedelkaa xayu ku dhacay marka kaana ma icraab la odhanaya maya icraab lama odhanayo markaa eeg saddexdaa shardi haddii aynu helno umaynu icraabhaynaa culimay ha ku habsaamina wax kale waa xusuulu taayurin isbedel ha dhaco kownuhu fi aakhiri waa inuu aakhirka yaalo isbedelkan dhacay xusuuluhu licaamili min alcawaamili caamil cawaamisha kamidii waa inuu keenay amina basidayn inta haddaynu helnaa icraab la haya haddii la waayo mid kamida icraab lama hayo hadda ma fahmi waka marka maxaa gaar loogaga dhigay aakhirka inuu fadhiisto waxa looga dhigay wuxuu leeyahay biannahu aariun cala alkelima wuxuu ku soo dariyey icraabkani kelmadda waxaqu aarici an yakuna fi laakhiri shayga aarica ah ee soo deriye markii hore aan joogina xaqiisu waa inuu aakhirka fadhiista buu leeyay sheekhu wuxuu yidhi icraabuhum ay icraabu nuxaati nimanka nuxaad la yidhaahday icraabtoodu takyiiru axwaali aakhiri lkelimi kelimka aakhirkiisa axwaasha ku timaada isbedelkeeda weeyi lafdan min jahati lafdi iska bedela aw taqdiiran ama min jahati taqdiir iska bedela licaamilin liajli caamilin caamil darteedna isku bedela caamilka oo culima la ogaaday ay huwa caamilka intii shardi wayna noo sheegay takyiirkii waad arkaysaan bay la tahy aakhirkiina way noo sheegay licaamilinna way noo sheegay de saddexdii shardi maynaanayn waa kuwa markaa kelimkan wuxuu uga jeedaa ismigii mucrabka ahaa iyo ficilkii mudaarice alkhaali min anuuneyn labada nuunood ka madhan iska ilaaliya alkhaali min atanwiin bu kuleya marku halkaa qorayo sharxa min atanwiin waa min anuuneyn weyan min anuuneyn weeyaan markaa kelim waxaa looga jeedaa labadaasaa looga jeeda waa ismiga mucrabka ah iyo alficlu lmudaaric alkhaali min anuuneyn baa looga jeedaa kelimkan marka aakhirku isma bedelayo laakin maxaa isbedelaya aakhirka axwaasha ku imanaysa isbedelaysa oo marna rafco noqonaysa marna nasbo noqonaysa marna khafdo noqonaysa marna jismo noqonaysa saasay noqonaysa taqdiiran aw lafdanta muxuu uga jeedaa taqdiiran aw lafdan wuxuu uga jeedaa ana alicraaba yanqasimu ilaa qismayn icraabkii baa laba qaybsamaya lafdiyin wa taqdiiriyin mid lafdiya oo calaamatulicraabkii laba arkayo calaamadii icraabka adiga arkayaba indhaa ku haya midna waa taqdiiroo lama arkayo waa la niyoonaya aynu tusaaleyna soo garan wuxuu ahaa lafdi bu ahay waa la arkay qaala rajulu ataqtuluuna rajula waawxayna ilaa rajuli intaba isbedel baa ku dhacay soo ma ku dhacay kelmadda dabayaaqadeeda soo arkin waa lafdi lafdi weeyaan isagiiyo ficila ile kelimka waxaa soo gudagelaya inu nihi ficilkii labada nuuna ka madnaaye yadribu lan yadriba lam yadrib muna dhicin isbedel baa dhacay arkaysaa isbedelkaana waad arkaysa ma indhaa lagu hayo taqdiiranna lama arkayo waa lagu niyoonaya tusaale fataa baa iska yaalay maxaad ku niyoonaysaa inuu sukuunsan yahay caamilkan ja alfata maxaad niyoonaysaa damadii inay ku qadaran tahay alifta ra'aytu lfata maxaad niyoonaysaa inay ku qadaran tahay fatxadii inay ku qadaran tahay alifta marartu bilfata maxaad niyoonaysaa kasradii inay ku qadaran tahay alifta isagayoo mudaarica ya yarda maxaa ku qadaran damadii de walan tarda maxaa ku qadaran fatxadii ba ku qadaran marka waad arkaysaa mayla saxiix walala markaa muqadarka wuxuu kaaga jeedaa calaamatulicraabkii lama arkayo lafdigana wuxuu u jeedaa calaamatulicraabkii baa la arkayaa waa intaa culimad marka alifta atacadur baa loogu qadara hadduu shaygu alif ku buko ama ficil ha ahaado ama ismi ahaade maxaa la waa tacadur baa la odhanaya uu ku bukana sheekuba gadaal buu nooga keeni doonaa maxaa la odhanaya iyoya iqal baa la odhanaya tacaduran fi lalifi istihqaala fi lwaawi walyai fakhud mithaala ka qaala muusa macshara alyahuudi yaatii muxammadu wayakzuu man jaxaad intaasay ku kulmin jireen gaari doonaa insha markaa sheekhu wuxuu yidhi raabuhum ay icraabuhum waa mubtade takyiru waa khabarkii icraabka uu lahaa takyiru waa mudaaf axwaasha meesha ka go-an baa mudaaf ilayhiya axwaashaas sii mudaafa aakhir baa mudaaf ilayhiya aakhirkaas sii mudaafa kelimka adana mudaaf ilayhiya waynu fahnay la tahay taqdiiran lafdan lix icraabood waa ku banaan lixdaa waxa ugu fiican in tamyiis laga dhigo in tamyiis laga dhigo ayaa ugu fiican licaamilin jaar iyo waxaan ku tacalujinanaa maxay tagyiir baynu ku tacalujinana de waa master soma aragtan laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxwa lmurtaqi jaariya majruur tacaluq lahaan sheekh marka halkaad ku xidhaysaa tagyiir culimana maxaynu ka dhiganaa jumladana de sifaynu ka dhigana sifaynu ka dhigana laqmadii markaa maxay noqon icraabuhum ay icraabu nuxaati nimanka nuxaad la yidhaahdo icraabtoodu tagyiiru axwaali akhir اlkelimi asalkii wuxuu cabiray awaakhir bay ahayd belat ma halka nadmiga u saamixi waayde erayga dabayaaqadiisa dabayaaqada axwaasha ku timaada isbedelkeeda weeyi baa la odhanaya marka idaafada dib baa loo soo laqmaynaya khabarkiina takyiir buu dhacaya lafdan xagga lafdiga iska bedela min jihati lafdi waa tamiis aw taqdiiran ama xagga taqdiirka oo al igu niyoonayo licaamilin liajli caamilin caamil darteedna isku bedela caamilka oo culimo la ogaaday ay huwa caalimka caamilka halkaa markaa muxuu kaga baxay halkaa wuxuu kaga baxay maxay masaladii koowaad buu kaga baxay soo ma oo tacriifkiyo de tacriif alicraab halkaa ayuu kaga baxay akhirka isbedelka isbedelaya waxyaalo kalena liajli caamilin inuuna isku bedelin baa suuragala mararka qaarkood itbaac baa dhaca mararka qaarkood waxa weya naqli baa dhaca mararka qaarkood xikaayo mararka qaarkood iltiqaa saakiniin waxyaalahaasoo dhanna isbedel buu keena lakin maxaynu doonaynaa inuu caamilkenin doonana inuu caamil keeno ka gudub aqsaamuhu arbacatun faltuctabar rafcun wanasbun waakada jazmun wajar aqsaamuhu ay aqsaamu licraabi icraabka aqsaamtiisu arbacatun afar weeyi raabki wuxuu uqaybsamaa afar waa masladii labaad oo dikru calaamaati dikru aqsaam icraaba faltuctabar bu ku yidhi sheekhu faltuctabar hala tixgeliyo ey hiya aqsaamta afarta rafcun rafco weeyi wa nasbun nasbo weeyi wa kada wa kaainun kada saas oo kale waxa ah jazmun jazmo wa jarun iyo jar aqsaamtii uu kuu duuduba soo maarti wuxuu ku yidhi waa afar afar markuu kuu duudubu ku yidhi sheekhu faltuctabar waa afar un ha odhane de afar tahe kala doon bu ku yidhi sheekh waa baadi doon maxay kala yihin u fiirso waa rafci iyo nasbi iyo jasmi iyo jar soo garan mayno waa intii kitaabkii aan kusoo marnay asarki ajrumiy marka rafco tacriifka kitaabkii horena waynu kusoo qaadanay luq ahaan waxaa lagu yidhaahdaa alculuwu walirtifaac waa kor noqosho waa sarayn wey xagga luqada xagga istilaaxa waxaa la idhaahdaa tagyiiru waa isbedel makhsuusu gaara calaamatuhu calaamadda ina tusinaysaana adamatu waa damo iyo wamaa naaba canhaa damo waxa naaib ka noqda marka eeg rafco afar b afar shirdi baa laga helaya afar shirdi waa in laga helo waa isbedel isbedelkaasi wuxuu ku dhacay kelmadda dabayaaqadeeda isbedelkaasi waxa keenay caamil waxa cayimaya inuu rafco yahay isbedelkani damada ayimaysa de damada ayaa ayimaysa oo hadda markaynu nidhaano jaaa zaydun markaynu nidhaano zaydun maxaa ku dhacay ya saddex arrimood baa ku dhacay sooma saddexdii arimood mayna kudh inaynu soo baranay waxa kuu dheer inaad garatid he inuu u caynoobay rafco oo maxayna tusinaysaa inuu rafco u caynoobay damadan lafteeda ayna tusinaysa saxiix wala la markaa rafco waxaa afartaa laga hela rafco la odhanaya waa inuu isbedel dhaco waa inuu kelmadda dabayaaqadeeda ku dhaco waa inuu caamil keeno haye waa in la helo calaamadii ina tusinaysay dee rafcadan ee u caynoobaysa inay rafco tahay inay baabu rafco tahay kelmaddu inay rafco joogto marka maxaa naaib ka noqda wuu inoo iman doonaa kitabki horena waynu ku baranay alif iyo waaw iyo iyo hubuutunuun intuba waynoo iman doonaan insha allah waa yahay wuxuu leeyahay shaarixu wa inamaa sumiya bidalika sidaa waxaa loogu magacaabay ee rafco loo yidhi لارتفاع shafatayni labada dabnood baa kor noqonaya cinda nui bihi cinda nui bicalaamati marka calaamadiisa lagu hadlayo waxa kor noqonaya maxay labada dabnood zaydun muna dabni kor bal adu ku dhawaaq zaydun yadribu mayna koru soo noqon waka sida aawadeed baa loogu magacaabay buu leeyay waa rafco nas baa inoo timi wax haddaba rafcadaasi ismigii iyo ficilkii labadaba way gashaa saynu kitaabkii horena kusoo marnay tusaalihii oo wada socda yaquumu zaydun yaquumu waa ficil rafcisan zaydunna waa ismi rafcisan ka socda wa nasbu nasba weeyi nasbada xagga luqada maxaynu kusoo baranay alistiwaau walistiqaama waa toosnaasho istilaaxa takhyiirun maqsuusun calaamatuhu lfatxatu wamaa naaba canhaa calaamadayna tusinaysaa inay inay tahay nasbo waa maxay waa fatxo iyo fatxa waxa naayib ka noqda maxaa fatxa naayib ka noqda ya alkasratu wlyaau ya wlalifu iyo xadfu nun so afartaa ma waynu soo dhiganay wana inoo iman doonaan insha allah waka wuxuu leeyahay shaarixu wainamaa sumiya bidalika waxa nasbo loogu magacaabay lintisaabi shafatayni labada dabnood baa taagmaya cinda nudqi bicalaamatiha aw bicalaamatihi marka calaamadiisa lagu hadlayo labada dabnood baa hor soo taagmaya zaydan yadriba waka waxaa ku xiga jazmihi baa ku xiga kitaabka hore wuxuu soo horisin jiray xaggaas muxuu ahaa khafdaa soo ma ama jerka waa lidaruurata nadmiga jazmaha xagga luqada waxaa lagu idhahdaa alqaطcu haddaba tanna la soco nasbada oo ismigii iyo ficilkiibaa wadale saynu horey usoo baranay lan adriba zaydan adriba waa ficil nasbisan zaydanna waa ismi nasbisan ka socda iyadana jasma xagga luqada alqadcu baa la jazamtulxabla baad iska odhanaysaa bimacnaa qatactu waan gooyey weeyaan istilaaxa takhyiirun makhsuusun calaamatuhu sukuunu wamaa naaba canhu baa la odhanaya isaga de sacanha wamaa naaba canhu iyo sukuunka waxa naa'ibkaa maxaa naa'ib ka noqon jiri labaa naa'ib ka noqon jiri maxay ahayn culima xadaf xadafunbu ah sooma xadafunbu ah jismiduba laba calaamun bay lahayd sukuun iyo iyo xadaf waayahay marka calaamadii jismaa lagu garanaya waa sukuun iyo sukuun waxa naa'ib ka noqdo waa xadafa saasaad ohanaysa horena waynu so dhign waynaynu gaari doonaa insha allah wuxuu leeyahay wa inamaa sumiya bidalika jasmo waxa loogu magacaabay lna aljaazima jaazimku yaqdacu waa goynayaa min almajzuumi ka la jazmiyey waxa uu ka goynayaa shayan shay buu ka goynaya soma wada arkaysan jaazimka majzuumka la jasmiyey wax ka goynaya dee ama xaraf buu goyni ama xara buu goyni sidaa aawadeed baa jasmo loogu magacaabay buu leey maxaa u dambeeya jasman haddaba yuu gaar ku yahay ficilki buu gaar ku yahay lam yaqum waka aw lam yadrib waad garanaysaa inta ka soco jerka xagga luqada waxaa lagu dhahdaa asaxbu ah, saxbu waa jiiditaan weyan xagga luqada saxbi baa la dhahdaa asaxbu weyan isilaaxa takhyiiru makhsuuصu waa isbedel gaara calaamatuhu lkasratu wamaa naaba canhaa ah, calaamatuhu lkasratu wamaa naaba canhaa calaamadayna tusinaysaana waa kasro iyo kasro waxa naaib ka noqda kasrada maxaa naab ka noqon jiray ya labay ahaayeen fatxa maalayansarif degtay iyo iyo yadi labadaasaa naab ka noqda waynu soo dhigana culima wuxuu odhanaya wa inamaa sumiya bidalika arrintaa waxaa loogu magacaabay waa linjiraari shafati debinta ayaa hoos u dhacaysa debinta asufla ee hoose cinda nudqi bicalaamatihi marka calaamadiisa lagu hadlayo zaydin zaydin labalaba ku dhao zaydin mayna hoos u dhacayn waka sida aawadood ba jer loogu magacaaba bule hoos ba ujiidmaysa zaydin waka halkaasuu kaga baxay sheekhu marka aqsaamta icraabka waa imisa waa afar weeyaan waa rafco iyo nasba iyo jazmo iyo jar sharaxa wuxuu ku leeyahay jarku waa cibaaratu basriya khafdaduna waa cibaaratu kufiya waa cibaaratu kufiya ee waa isku waxay ku gaadhsiinayaan muadahoogu waa isku mid laakiin madrasadaha he isticmaalo ayaa kala duwan midna madrasatulkufa isticmaasha oo khafdaa midna madrasatulbasriya wa taasina waa jerka waa jerka weeyaan inkastoo culimada qaarkood ay leeyihiin waxa weeyaan nuxaadda badankoodu jer bay isticmaaleen nuxaadda badankoodu waxay isticmaalaan jer bay isticmaalaan khafdo waxaba isticmaabay leeyihiin culimadii hore shan sheekoo keliya culimada qaarkoodna saddex meel ba idhahdaan waxaa ka mid a saaxib alajrumiya waxaa ka mid a saaxib almutamima waxaa ka mid a saaxibu kitaab iljumal sheekhii iska lahaa abu isxaaq azajaaji abu xayaan iyo sheekh kale shantaasaabay isticmaalay yidhahdeen khafda markaa jerku waa waa cibaaro naxwiyiinta o dhan ay wada isticmaalaan amaa khafda miya shantaasaba isticmaala yidhahdan culimadu waad arki doonaa insha alla kutubtida baan ku gaari doona haddaynu khulaasayno aqsaamtan inkastoo xagga dambana ay kugu soo socoto dee saddexun baa loo qaybinay si kitabkii hore ba aynuu qaybinay soo ma saddexdaasi maxay ahaayeen mushtarakun bayna alsmi waalficli waa rafciyo nasbo mukhtasun bilsmi waa ayo waa khafdada ama jerka mukhtasun bilficli waa ayo waa jasmada waaba inta aqsaamuhu waa mubtade arbacatuna waa khabar faltuctabar ya laamka maynu dhigana weli laamka weli maynu dhigana ya eh, weli maynu dhigan wljawaazimu thamaniyata cashara laamulamar ma liyunfiq lamid ma ama saxayn eh. de tanna li un bay noqon lahayd fada reebta baltabar waa sida ah, fd kolka waa fad waa iska caadifo weyaan laamkana muxuu noqonayaa laam amar buu noqonaya tuctabar markaa maxaa jasmiyey dee laamkan laftiisaa jasminaya laamkan laftiisaa jasminaya waaya rafcun ilaa saddex icraabood baa ku banaan ilaa saddex icraabood ayaa ku banaan laakiin hadda sida noo qoran waxaad ka odhan kartaa waa bedel arbacadaynu ka bedelayna arbacada he ayaynu ka bedelaynaa waayahay aqsaamuhu laba kalena way ku banaan in mafcuul laga dhiga iska banaan waxaa kaloo iska banaan in laga dhigo khabar mubtadegina u xadfan yahay aqsaamuhu ay aqsaamlicraabi icraabka aqsaamtiisu arbacatun afar weeyi faltuctabar ha loo fiirsado ay hiya aqsaamtaasi afartaa rafcun rafco weeyi ha la ictibaariyo wa nasbun nasbo weeyi wa kada wa kaa'inun kada saasoo kale waxa a jazmun jazmu jmihii ha odhan imika waa nakira len jazmun jazmo wajarun iyo halkaana maxaynu kaga baxnay culimay qaybihii baan kaga baxnay sooma aqsaamtii icraabkaynu kaga baxnay masaladana waa iska garanaysaana waa u dambayso waa halkay kala gelayeen iyo maxaa mucrab noqdo waa intii weeyaan wuxuu yidhi sheekhu walkullu dhammaan aqsaamta aan soo sheegnay dhammaanteed yaqacu waa dhici ay huwa kulligu fi lasmaa ay fi lasmaai asmaa'ada dhexdeeda ayuu dhici ayr اjزm jm ayrkeed xaalu yahay kuligaas waad iska fahmi kartaa meelta aqsaamta afarta ee aynu soo tilmaanay iyada oo wada socoto waxaa laga heli karaa bu ku yihi asmaada jazma un ka reeb amena runande waani hadda iminka kuu sharaxaya ku lahaa rafciyo nasba way wada leeyihin khafdana ismigaa gaaru leh dee jasmu daaqada ka saar wa kulluhaa aqsaamtaa afartaa ee aynu soo sheegnay dhammaanteed yaqacu soo fi lficli ficilka dhexdiisana waa dhici haye hayra alkhafdi khafda hayrkeed xaalu yahay kulligaasi waa soo qadari kartaa waxaa kaloo lagaga kaaftoomi karaa walkhafdu imtanac taasayna tusinaysa taasaa lagaga kaaftoomi karaa waxbaa soo qadari wa kulluhaa aqsaamtaa afartaa ee aynu soo marnay dhammaanteed yaqacu waa dhici kulligaasi fi lficli ficilka dhexdiisa ayaa u dhici walxaal buu dhici madkuurka aan soo sheegnay ficilka dhexdiisa alkhafdu khafdo imtanaca u diidmay imtanaca u reebtoonaaday ama u diidmay ay huwa khafduhu waka inta waa basido wuxuu ku leeyahay aqsaamtii aynu soo marnay aqsaamulicraab ee afarta ahayd ismi waxa gala ama asmaa waxa gala asmaa buu kuu cabira wuxuu eegaya maxay xagga anwaacdu ka eegaya marka oo waxa noqda dee ismiga wuxuu noqonaya ismiga imisa ka soo bixi jiray sideed soo ma dee sideeddii buu eegaya u milaqsanaya sheekhu ficilka markuu ka wareemayna ficil keliyu cabiray ya asal ahaan de waa ficil mudaaric oo keliya ya laakiin markuu tacadudo ayuu saddex gaadhaya de isagun baa sii tacadudaya sooma isagun baa sii tacadudaya marka wuxuu ku leeyahay ismigii waxaa gelaya aqsaamta aynu ka soo sheegnay rafco iyo nasba iyo khafdo ficilkiina waxaa gelaya rafco iyo nasba iyo jazmo maynaba sidaan culimo intaasu kaga warramayba haddaba haddee su lagu weydiiyo lawhahda ka waran labada hore way wada yeesheen labadan kalena way kala yeesheen maxaa ismiga gaar loogaga dhigay khafdaha jasmahana gaar looga dhigay ficilka waa lagu odhan karaa moogta waxaa lagaga jawaabaya shaarixuna uu inoo qorayahay waxaa lagaga jawaabaya oo la odhanaya ficilkiibaa la eegayo ficilka waxa la arkay isagoo laba shay ka kooban ficilku wuxuu ka kooban yahay laba arimood xada iyo zaman markaa wuu culus iyo soo maarti waa haqiil ismigiina waa la eegayo ismigu hal keliyu ka kooban yaho musamaha lagu magacaabay um buu ku tusinaya isagu daatun buu kutusiya waa khafiif isagu markaa waa basiid xarakadiina dib baa loogu laabtay oo khafda de waa xaraka waa hoos dhig waa haqiil jasmana waa xaraka la-aan waa reebnin soo iyaduna waa khafiif kadibna maxaa la sameeyey kii cuslaa waxaa la siiyey kii fududaa kii fududaana waxaa la siiyey kii cuslaa qasdan litacaadul saasuu leeyay xagga hoosena waa ku tilmaamaya wuxuu yidhi markaa sheekhu walkullu dhammaan aqsaamtaa la soo sheegay ee afartaa dhammaanteed walkullu waa mubtade yaqacu waa ficil mudaaric faacilkii waa mustatiro waa huwa oo kulliguu noqonaya fil asmaai jaariya majruurka yaqacu ku tacaluji hayraljasmi kulliga ka xaale walkullu dhammaan aqsaamtaa la soo sheegay dhammaanteed yaqacu waa dhici ay huwa kulligu i asma ay fi asmaai asmaada dhexdeeda ayuu dhici ayr ljami jam ayrkeed xaalu yahay kuligaasi jmyada kada wakulluhaa tana waa lamid kulluhaa waa mubtade fi ficli jaariya majruurkaas khabar wakulluhaa wakulluhaa aqsaamta madkuurada ah aan soo sheegnay dhammaanteed kaainun waa ahaan kulligaasi filficli ficilka dhexdiisa ayuu ahaan saa waad iska odhan karta waxaa kalooad odhan kartaa wakulluhaa aqsaamta madkuurada ayaan ah soo sheegnay dhammaanteed yaqacu waa dhici kulligaasi fi lficli ficilka dhexdiisana waa dhici walxaal buu dhici ficilka dhexdiisa alkhafdu khafdihi imika waynu soo hormar waad garanaysaa ma waa macrifa imika alkhafdu khafdihi imtanaca u diidmay imtanaca u diidmay ama u reebtoomay ay huwa khafduhu waka marka alkhafdu waa mubtadade soo ma imtanacana waa jumlad waa ficil maadimunayn faacilkina waa huwa jumladaasa khabarkii noqonaysa waka culimay marka imtanaca waa la diiday ma iska ilaali imtanaca waa la diiday walqabdu qabdi imtanaca waa diiday ma sheekh macnihiisu sidaa ma waayo manaca waa diiday imtanaca wuu diidmoobay imtanaca wuu reebtoonooday sarfigaan ku baran doonaa waa mutaawaca weeyaan mutaawaca la dhahdaa ka socda halkaa markaa muxuu inoogu sheegay masaladii u dambeysay masaladii saddexaad oo ahayd siday u kala lahaayeen iyo wixii mucrab noqonayay maxaa mucrab noqonaya marka aqsaamtii kelimada dib ugu noqdo imise aqsaamulkelima marka laisku wada geeyo sagaalade mayna sagaalahayn sagaalkaa maxaa mucrab ka ah laba keliya mucrab ka ah labadaas maxay ahayen alismu daahir walficl lmudaaric alkhaali min annuuneyn labada keliya mucrab ka aha labadaas bu ilaahay barakeeyo koob iyo toban ay ka soo baxayeen ismiga daahirkaa sideed baa ka soo baxayey ficilka mudaaricna maxaa ka soo baxayay saddex koob iyo toban ba isla noqonaya marka sagaalkii waxaad ka jartaa laba ka jar maxaa soo haray toddobadaa soo hadhayna waa kana mebni bay noqon doonaan iyagu intana waa iska waa iska waxa weeyaan faa'id ahaan buu sheekhu ugu soo darayo waxa weeyaan waynu arki iyadana wasaa'iru alasmaa'i xaytu shabah qarabahaa min alxuruufi mucrabah buudi wasaa'iru asmaa'i asmaada dhammaanteed mucrabatun shadriga halka ugu dambaysa soo qabta beytka halka ugu dambeeya wasaa'iru asmaa'i asmaada dhammaanteed mucrabatun mid la icraabi weeyi xayu meel makaan baa lagu icraabi laa shabaha shabah mawjuudun mid jira aanu ahayn shabah iyo ekaansho shabahaasoo qaraba dhoweeya ay huwa shabuhu haa asmaacada dhoweeya min alxuruufi xuruuftana u dhoweeya waka muxuu ku leeyahay asmaadu siday u dhan tahay waa mucrab bu yidhi sheekh laakiin xilli bay mucrab noqonaysaa waxay mucrab noqonaysaa yidhi waa marka la waayo shabihitaan xaraf ay shabahday asmaadu weliba shabax dhoweeya ah, markaasay noqo markaa la waayo ayay mucrabo noqonaysaa ama haddii la helo shabihitaan xaraf ay shabahday weliba uu yahay mid dhow maxaa la odhanaya waa mbni ba la odhanaya waa sida waa mbni baa la odhanaya lafdigan saayir a ah laba macnaa ku banaan bimacna aljamiic iyo bimacna albaqi labadaasaa ku banaan waayo waxaa laga soo qaataa mushtaiisa ayaa ah laba arimood baa laga soo qaadan karaa bay leeyihin culimadu in laga soo qaatay min asuur suur dayrka derbiga xayndaabka suur haddee laga soo qaatay bay lein wa bimacna aljamiic waa dhammaan waynu baran doonaa insha allah haddee min asuri laga soo qaatay oo hambadan ana waa baaqi weeyaan ah, waa baaqi baa la odhanaya marka iminka waxaa looga jeeda bimacna aljamiic baa loo jeedaa bay yidhahdaan culimadu marka wuxuu leeyahay asmaadu sida ay u dhan tahay sheekho waa mucrab xilibay mucrab tahay marka la waayo shabihitaan ay shabahday xaraf markaasay mucrab noqonaysaa ama haddii la helo shabihitaan asmaadii ay shabahday xaraf mebni bay noqonaysaa k markaa horey waxaynu u naqaanay aynu soo baranay ismigu laba arrimood inuu asaalatan u lahaa ka koowaad muxuu ah mucrabnimo xukunkiisa markaynu ka soo warramayna ka labaadna muxuu ah wa an yakuna mutasarifan de waa inu mutasarif yahy labada arrimood asaalatan buu uleeyahay haddaba eeg hadda ismi aad aragtid mucraba oo mutasarif ah su-aal weydiin karaba toota wax su lagaama weydiin karo maxaa mucrab looga dhiga laguma odhan karo asal ahaan bu leyahy inu mucrab noqdo maaa muxuu munsarif u asal ahaan bu leeyahay laguma weydiin karo su lagaama weydiin karo haddee la helo ismi mucraba laakin maalaa yansarifa eeg su baa lagaa weydiinaya muxuu mmucrabnimada su-aal lagaa weydiin maayo de kolka hal keliya maxaa lagu odhanaya muxuu maalaa yansarif unoqdaa lagu odhanaya de ficil buu shabaha laodhanaya markaa ficil markuu shabahoy raabkii lagama qaadaya maxaa laga qaadaya keliya munsarifnimadii haddii la arko ismi mabniyana su-aal baa lagu weydinaya isaga waxaa lagu odhanaya sheekow maxaa loo bineeyey maxaa la odhanaya lagaga jawaabaya xarafuu shabahay baa laodhanaya xarafuhe shabahay baa la odhanaya waka wuxuu yidhi sheekhu siduu u shabihiyo insha alla waxaynu ku arki doona kutubta daban ku sheegi doona insha alla wasaa'ir lasmaai waa mubtade mucrabatunna waa khabar xayu waa darafa mucrabka ku tacaluji ila waa ismu mafcuule laada waynu soo dhiganay waa tacmalu camalayna soo ma shabaha waa ismigeedii khabarkeediina waa mawjuud u goan yahay qarabahaa shabaha oo qarabahaa jumla soo garan maysan qaraba waa ficil maadi faacilkii u noqonayaa huwa oo shabaha ah damiirkan joogaan ayuu noqonayaa asmaa'ada min alxuruufina yaynu ku tacalujinaa qaraba ku tacalujiya wa saa'ir lasmaai mucrabatun mid la icraabi weeyi xayu makaan baa la icraabi laa shabaha ee kaansho mawjuudun mid jira aanu ahayn shabaha oo qaraba dhaweeya ay huwa shabuhu haa asma'ada min alxuruufi xuruufu dhaweeya wagayru di asmai mabniyun khala mubaaricin min kuli nuunin qad khala wuxuu idhi sheekhu wagayru dii ay wagayru haadihi tani kayrkeed tan alasmaai asmaada ah mabniyun mid la binayn weeyi khalaa mudaaricin mudaaric mooye mudaarica oo qad khalaa ka madhnaaday ay huwa mudaaricu min kuli nuuni nuun dhammaanteed ka madhnaaday muxuu kusoo yidhi halka hore shadriga hore muxuu ku yidhi asmaa'adu sida ay u dhan tahay waa mucrab marka la waayo shabihitaan xuruuf ay shabahday oo weliba dhoweeya intaasoo maynaan garan asmaadii kaga soo warramay sooma haddaba wuxuu ku yidhi asmaada halkaa lagu soo tilmaamay ee shabihi weyday xaraf ee shabahday xaraf shadrigan dambu ku waa mebni waa mebni soo maynaan fahmin markaa ismigu imis u ahaa sow saddex mayaan ismigii daahirka un ka saar maxaa soo hadhay mudmarkii iyo iyo mubhamkii waxaa kaloo soo raaciyaan asmaa shuruud iyo asmaa asmaulistifaamiyo kuwaana way soo raaciyaan kuwaana way soo raaciyaan oo kuwaasuna ay soo dabagelayaan iyaguna marka ismigii labadaasi mebni bay ka noqonayaan mebniha ayay noqonayaan shadriga hore intaasu ku tilmaamay oo masaasunba maya wuxuu ku yidhi waxaa soo raacaya mudaaric mudaaricna wuu soo raacaya mudaaricuna xagguu ka soo baxay afcaashii buu ka soo baxay afcaashu imise ahayd saddex mudaaric iyo maadi iyo iyo amar markaa mudaaric marka labada nuunood uu ka maran yahay bu ku sheegay weliba nuunu niswa iyo nuunu tawkiid mubaashiro ah labadaa haddii uu ka maran yahay wuxuu raacaya ka horo muxuu noqonaya mucrab baa la odhanaya maxaa isna soo hadhay maldi oo bilitifaqa ijmaacan ficilkii amar cala araajix waa madhabka basriyiinta kuufiyiinta wa l waa mucrab bay leyihin insha allah waynu gaari doonaa labadaana soo raacay imisaynu haynaa ar laba laba geed xuruuftii maay xuruuftii dhammaanteed iyadu waa mebni saddexdaana u geeya mana toddobayn toddobadaa weya mebniyaaduna adaba toddobadaasaa mebni a ah. aqsaamu lkelima imisaa mebni ka noqday toddoba imisaana mucrab ka noqday laba ah, labaa ka noqday alsmu daahiru wاlficlu mudaaric alkhaali min anuuneyn labadaasaa barakoobay oo koob iyo toban noqday ah, ismigii daahirkii waxaa ka soo baxay sideed ficilkii mudaaricna waxaa ka soo baxay saddex baa ka soo baxay culima mayna basidayn wuxuu yidhi sheekhu waayru e waayru waa mubtadade v maad garanaysa ya oo ismu ishaare soo gelin maysa alasmaai icraabaad baa ku banaane bayaan ka dhig ku bayaani mebniyuna waa khabarkii khalaa mudaaric maad garanaysaan khalaa kitaabka ajrimiga somaanaan soo dhigan iminka waa maxay waa xarfu jar weyaan xarfujar weeyaan haye min kuli nuuninta waxaad ku tacalujisaa khalaada dambe khalaada dambe ma xaraf ba masoo ficil ma daliil qad baa gashay xalan soo dhigana qad baa gashay waka waayru dii ay waayru haadihi tani kayrkeed tan alasmaai asmaada ah mabniyon mid la binayn weeyi khalaa mudaaricin mudaaric mooye sidaa dha kolkaa laba xaraf mudaarica oo qad khalaa ka marhnaaday ay huwa mudaaricu min kuli nuunin nuun dhammaanteed ka marhnaaday waa nuunun waa nuuntii loodhan jira nuunniswa ama nuunul inaad iyadu mubaashirunbay noqotaa iyo nuunu tawkiid ama thaqiilaha noqoto ama khafiifaha noqoto iyada waxa shardi u ah inay mubaashiro noqoto haddaba haddee nuunniswa ay gasho ficilka mudaaric muxuu noqonayaa wlmualaqaatu yatarabasna sukuun baa lagu binaynaya wlwaalidaatu yurdicna haddii nuunu tawkiid mubaashiri ficilkii mudaaric ay gashona fatxaa lagu binaynaya layustanana ama thaqiilaha noqoto ama khafiif wala yakunan waka halkaasu sheekh kaga baxay shaarixa halkaa yar hoose wuxuu ka qabanaya u odhanaya shadriga hore soo ma arkaysaan wagayru di lasmaai mabniyun khala saw khala ma aragti mudaaricin min kuli nuunin qad khala labada shadri maxay ku dhamaadeen khala iyo iyo khalaaba u dambaysa soo ma marka nimanka ka shaqeeya waxa weeyaan faniga loo yaqaano alcaruud walkaafiya nimanka qawaafida ka warama waxay diidaan shadrigu inay ku dhamaadaan he laba shayoo isku mida ah inay ku dhamaadaan bay diidaan insha alla waynu baran doonaa alcaruud walkaafiya waan ku baran doonaa insha alla waxay dhahdaan waa iitaa bay dhahdaan iitaa waynu gaari doonaayo marka iminka waxaynu odhanaynaa iitaa kuma jiro oo lafdi ahaan ha iskaga eekaadaane macno ahaan bay ku kala duwan yihin khalaada hore waa xaraf khalaada dambena waa ficil markaa itaa kuma jiro dhinaca haddaynu eegnaba tan oo kale waynu soo marnay waqad xadaftu minhu ma canhu hina wazidtuhu fawaa'ida biha alghina labadaa maxaa u dambeeyey hina iyo hina taasina way kala duwanaayeen hinaada hore nakira yahay hinaada dambena waa macrifo weeyaan waayahay icraabuhum ay icraabu nuxaati nimanka nuxaad la yidhahdo icraabtoodu tagyiiru axwaali aakhiri lkelimi erayga dabayaaqadiisa dabayaaqada ahwaasha ku timaada isbedelkeeda weeyi lafdan min jihati lafdi iska bedela aw taqdiiran ama min jihati sargoyn ahaan iska bedela licaamilin liajli caamilin caamil darteed isku bedela caamilka oo culima la ogaaday ay huwa caamilka aqsaamuhu icraabka aqsaamtiisu arbacatun afar weeyi faltuctabarha la tixgeliyo ay hiya aqsaamta afarta rafcun rafco weeyi wa nasbun nasbo weeyi wa kada wakaainun kadaa saasoo kale waxa ah jazmun jazmo wa jarun iyo jar wlkulu dhammaan aqsaamta lasoo sheegay dhammaanteed yaqacu waa dhici ay huwa kulligu fi lasmaai asmaada dhexdeeda ayuu dhici hayr aljasmi jasme hayrkii xaaluu yahay kulligu wa kulluhaa aqsaamta madkuurada ee lasoo sheegay dhammaanteed kaainun waa ahaaday kulligaasi fi lficli ficilka dhexdiisa ayaa u ahaaday wlkhafdu walxaal buu ahaaday ficilka dhexdiisa alkhafdu khafdihii imtanaca u diidmay ama u reebtoonay u reebtoonaaday ay huwa khafduhu wasaa'ir asmaai asmaada dhammaanteed mucrabatun mid la icraabi weeyi xaysu meel baa la icraabi laa shabaha ee kaansho mawjuudun mid jira aanu ahayn ama laa shabaha shabah bihaa ay fiiha asmaada dhexdeeda mid ku sugan aanu ahayn shabaha oo qaraba dhoweeya ay huwa shabuhu haa asmaada dhoweeya min alxuruufi xuruuftana u dhoweeya waayru di ay waayru haadihi tani ayrkeed tan alasmaai asmaada ah mabniyun mid la binayn weeyi khalaa mudaaricin mudaaric mooye mudaarica oo qad khalaa madhnaaday ay huwa mudaaricu min kuli nuunin nuun dhammaanteed ka madhnaaday waa nuuntii nuunu inaadka ahay waa mubaashara iyadu noqotaa iyo nuunu tawkiid ama haqiilaan noqoto ama khafiifaan noqoto inay mubaashir tahay baa shardi a wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astairuka